ah waxaa kaloo ka mida ah wa can abi saciidin alkhudriyi radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi baynamaa naxnu fii safarin xilli annagu aanu ku sugnayn safar id jaaa rajulun calaa raaxilatin lahu id jaaa rajulu nin baa yimid calaa raaxilatin lahu neef uu lahaa isagoo dusha ka saaran fajacala yasrifu basarahu wuxuu gudo galay inuu araggiisii iyo indhihiisii aadinayo yamiinan wa shimaalan awrkii buu saaran yahay midig iyo bidix buu dhowrayaa marka waxbuu ahl malaha ka lumay uu raadinayaa faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi man kaana macahu fadlu dahrin falyacuud bihi calaa man laa dahra lah man kaana macahu qofkii wata weeyaan oo haystaa fadla dahrin dhabar ziyaado ah oo maxaa loola jeedaa neef dheeraad abaad ah wadataa oo aadan u baahnayn maalan ratina waxaa kuu saaran sahaydaadii midna adaa fuushan labaad wadataa uma baahanid kaa isagaa hawl kalaad ku qabsatay oo sahaydaadii wax ka midaad saaratay waa ziyaado weeyaan ama keligaabaa tahayba qof kula fuulaad u baahan tahay maxaad samaynaysaa marka man kaana macahu qofku miciisa ahaaday fadlu dahrin dhabar dhabarka waxaa loola jeeda waa daabad weeyaan daabad ziyaado a qofka haystaa falyacud bihi ha u celiyo calaa man qof laa dahra lahu aanan haysanin wax daabad ah gaadiid qof aanan haysanin ha la wadaago ha siiyo waman kaana macah oo lahu qofka haystaa fadla zaadin sahay dheeraada qofka haystana falyacud bihi ha ula laabto calaa man qof laa zaada lahu sahay aanan haysanin sahaydaadii waad wadataa xoogaana waa ku badan tahay qofaan waxba haysaninoo eber ah ola laabo waxaad tirahdaa kaali ila wadaag wadaaga macnihi fadakara min asnaafi almaal intaa keliya kuma ekaanine noocyadii xoolaha kala duwanaa iyo maalka oo dhan buu nebigu sheegay maa dakara intuu ka sheegay saxaabadu marka maxay ka dhaxleen dhegeyse abi saciid alkhudri wuxuu yidhi xataa ra'aynaa asxaabtii haddaan nahay ilaa aanu istusinay annahu laa xaqa liaxadin qofna inuunan xaq u lahayn mina annaga naga mida fii fadlin wax ziyaada ah qof annaga naga mida iyadoo walaalihii ay gaajaysan yihin wax ziyaadaba inuusan xaq u lahaynba rawaahu muslimun wacan jaabir bni cabdillaahi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma can rasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam annahu araada an yaqzuu nebiga wuxuu damcay salawaatu اllah wasalaamu calayh an yaqzuwa inuu dullaan aado faqaala markaasuu nebiga hadlay dadkiibuu u khudbaynayaa wuxuu ku yidhi yaa macshara almuhaajiriina walansaar war kulankan muhaajiriin iyo ansaar ahay ina min akhwaanikum qowma laysa lahum maalun ina min akhwaanikum walaalihiinna waxaa ka mida walaalnimadii iimaanka loola jeedaa tii nasabkaa ma ahay tii iimaanka ahayd weeyaan ina min akhwaanikum walaalihiinna iimaanka idinkugu walaalo ah qowman dad baa ka mid ah laysa lahum aanan haysanin maalun xoolo aanan haysanin walaa cashiiratun ehel iyo qaraabana aanan haysanin caawiya falyaduma axadakum ilayhi mid idinka idinkaydin ka mida falyadumma ha soo dumo oo ha keeno weeyaan axadakum midkiin ilayhi xaggiisa alrajulayni aw اhalaaa mid walbo idinka ka mida ee heli karaya awooda falyadumma ilayhi xaggiisa ha u soo dumo rajulayni aw halaaثa labo ama saddex ha keensado oo ragga aan waxba haysanin ehel iyo qaraabo aanan lahayn waa muhaajiriin wax u jooga magaalada maka madiina ama leh laba ka mida ah ha soo kaxaysto ama saddexba ha soo kaxaysto ha dhaqaaleeyo wey famaa liaxadina markaa waa kan famaa liaxadina min dahrin yaxmaluhu ilaa cuqba ka caqbatin marka jaabir bni cabdillah baa hadlaya xadiidka hore abi saciidna xadiid dheer buu ahaayo sidanoo kale isna ishaarayay wuxuu yidhi famaa liaxadina mid annaga naga mida muunan lahayn min dahrin dhabar iyo daabad weeyaan yaxmiluhu qofka walaalkii uu ku xambaaro hal xabbay wada haystaan laba iyo saddex iyagoo ah ilaa ka eh, cuqbatin ka cuqba cuqbada waxaa la yidhaahdaa qofkana hadda fuulaya muddu ka kalena lugaynaya markuu daalo kii lugaynayay kan baa soo degaya daabadda saaran kana fuulaya haddana waa cirbin weeyaan marka waa laiscirbinaya marka wuxuu yidhi famaa liaxadina midkeen muunan lahayn min dahrin dhabar iyo daabad yaxmiluhu uu ku qaado walaalkii ilaa cuqba waa fangelin mooye ka cuqbatin laisfangeliyo oo qofba mar uu sugo oo sidaasoo kale markay saddex yihiin labaa fuulaysa midbaa lugaynaya ka kalaa soo degaya kanbaa fuulaya ka kalaa soo degaya sidaasaa weeyaan yacni axadihim midkood qaala wuxuu yidhi fadamamtu jaabir bni cabdillah inan waa ansaar wey fadamamtu anigu waxaan keensaday ilaya xaggayga inayni aw alaaa laba ama saddex baan anigu keensaday maali mana aanan haysanin buu yidhi ilaa cuqba ka cuqbati axadihim min jamali waxaan watay oo wuxuu ahaa waxa iiga soo hagaagay daabadayda cuqba oo ah isu cirbinta ka cuqbati axadihim sida midkood uu u cirbiyo min jamali neefkayga labiyo saddex hadday ahaayeen midba mar buu fuulaya saacaddiisii markay dhammaato soo deg hebeloo adna fuul saacaddiisii baa dhammaanaysa soo deg hebeloo adna fuul saasaa la isu cirbinaya isagii daabadda lahaa waa ka mid wey kulligooda isku saacad bay neefkaa wadaagayaan sidaasaanu ahayn buu yidhi rawaahu abu daawuud meesha marka waxay daliil u tahay baabka oo oh, wa icaanat rafiiq qofka walaalkaaga ee saaxiibkaaga inaad caawisid wa canhu waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi kaana rasuulu llaahi allahu alayh waalih wasalam rasuulka allah wuxuu ahaa yatakhallafu fi lmasiiri marka safar lagu jiro nebigu gadaasha danbuu ka socon jiray marka nebigu calayhi salaatu wasalaam gadaasha dambuu soo soconaya sababtu maxay tahay isagaa mas-uula ummadda hadduu hor socdo kii rafaadsanaa kii dhibaataysnaa wux dhan gadaal weeyaan ma og waxba kama oga marka si aynan taa u dhicin wixii hormaraya ha hormaraane isagu gadaal buu ka socdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cidina inaynan ka dambaynin darteeda marka nebiga calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam yatakhalafu mid dib u mara weeyaan fi lmasiiri socodka safarka marka la yahay gadaasha danbuu soconayey fayusjii nebigu waa soo kaxaynayey addaciifa ka tabarta daran waa la soo luudayey waa la soo soconayey wayurdifu waa fangelinayey kan aanan haysanin daabadna wayadcuu lahu ilaahay buuna u baryeeyey rawaahu abu daawuud baa warinaya biisnaadin xasan jaabir bni cabdilah bay ku dhacdayba isagoo raggii u dambeeya yuu awr uu lahaayo aad u rafaadsan oo raggii oo dhan u dambeeya nebiga calayhi salaatu wasalaam baa arkay markaasuu wuxuu yidhi war jaabirow awrkaaga maxaa ku dhacay rasuulka allow waa rafaad aad buu u liitaa ma iga gadanaysaa baa lagu yidhi haa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u duceeyey wuxuu yidhi awrkii waxaan ka celcelinaya inuu dadko dhan ka hormaro ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam hadhow baa markii aan gurigaygii ku tagay baan nebiga u geeyo waxaan ku yidhi waa ka awrkaad iga iibsatay imisuu ahaa inta lacagtii baa la siiyey awrkaagana qaadaa lagu yidhi waa la isugu daray baabu ma yaquulu ida rakiba daabatan lisafar baabu maa yaquulu wuxuu dhihi lahaa weeye idaa rakiba hadduu fuulo qofka daabatan daabad hadduu fuulo lisafari u fuulo ama diyaaradii fuul ama gaarigii fuul ama wuxuu ahaadaba daabadii haddaad fuusho maxaad leedahay safar adigoo ah qaala allahu tacaala ilaah isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi wajacala lakum min alfulki walancaami maa tarkabuun wajacala ilaahay waa yeelay lakum idinka waa idin yeelay min alfulki doomihii iyo walancaami xoolihi ma tarkabuuna waxaad fuushaan litastawuu calaa uhuurihi inaad dhabarkiisa fuushaan litastawuu inaad ku simantaan weeyaan aad dusha kore ka martaan calaa duhuurihi dhabarkiisa uma markaad dhabarka kore fuushaanna tadkuruu nicmata rabbikum inaad xustaan ilaahay nicmadiisa alxamdu lilah tiraahdaan ida stawaytu markaad dusheeda noqotaan alayhi dusheeda wataquulu aad tiraahdaan waa kan warkii la dhihi lahaa subxaana aladii sahara lana haada wma kunnaa lahu muqriniin wa waina ilaa rabbina lamunqalibuun subxaana aladii allihii baa xumaan iyo ceeb oo dhan ka hufan sahara lana annaga noo fududeeyey haada kan wamaa kuna anagu ma nihiin lahu muqriniin awood aan leenahay xoog aan leenahay xeelad aan leenahay kumaanan keensanin waad la cajabaysaa diyaaradaasaa ku dafaysa boqolaal iyo kumanaan kilomitr bay saacado kugu geynaysaa maadaa iska leh awooddaa ma adaa leh maya awalam yarow ila ayri fowqahum maxay ahayd saafaatin waa un diyaaradii wey maa yaqbiduhunna maxay ahayd ila araxmaan alla unbaa halkaa ku haya dhulkanna waa ordaysaa haddana way duulaysaa oo yaa duuliyey waa cajab gaarigaaba waa ordayaay muu duula isaguna maxaa farqa u dhaxeeya yaa ku ilhaamiyey waxan xaggaa kore yaa ku haya ilaahay wey marka haddaadan alxamdu lilah dhihin maxay noqonaysaa xaaladaadu wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun annaguna dhammaanteen ilaahay baanu u laabanaynaa waa sidaa weeye وعن iبن cمر waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنهma أن رsuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم kaana wuxuu ahaa إida اstawى calى baciiri daabadiisii awrkiisa hadduu dusha ka fuulo khاariجan isagoo u baxaya ilى السفر kabara aaaa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar uma qaala kadibna wuxuu dhahayey subxaana aladii allihii baa xumaanoo dhan ka hufan sakhara lanaa annaga noo fududeeyey haada wamaa kunna annaguna ma nihin lahu shaygan isaga ah muqriniina kuwa awooda waxaana kuwa samayn kara ma nihin annaga ilahay baa noo fududeeyey subxana wa tacala awooddeenna ma ah xoogna xoogeennana maaha ina nasaluka anagu waxaan ku weydiisanaynaa fii safarina haada safarkeennan oo kan ah albira wanaag iyo wtaqwa alla ka cabsi wa min alcamali camalka xaggiisana waxaan ku weydiisanaynaa maa tardaa waxaad raalli ka tahay allahumma ilaahayow hawin calayna annaga noo fudude hawin fududee weeye calaynaa dusheenna safaranaa safarka yaga oo haada kan ilaahu noo fudude waطwi ilaahow laab oo duub weeye canna annaga bucdahu fogaanshihiisaanna ilaahu noo soo dhowe oo noo duub weeyaan dhulka allaahumma ilaahayow anta saaxib adiga ah saaxiibkayo fi safari noogu saaxiib ahaa wاlkhaliifati adiga ah ilaahayow kan nooga khaliifka ah ee nooga dambeeya fi lhli reerkan adaana kugu ognahay ilaahow adaanu safarkeennana miciin noo ah reerkayagana adaa miciin u ah wey macnaheedu labadaba adaanu ilaahu kuu dhiibannay allaahuma allahayow inii acuudu bika waxaan kaa magangelyo weydiisanayaa min wacaaai safar safarka dhibkiisaan kaa magangelyo weydiisanaya daalkiisa wey hmm. waa shidadiisii iyo qaxarkiisii iyo dhibkiisii alla waa kaa magangelyo weydiisanaya maxaa safarku waa qica min alcadaab sida xadiid kale nabiga ku sheegay calayh salaatu wasalaam oo waa cadaab yar weeye isaguna allaahuma allahayow inii acuudu bika anigu waa kaa magangelyo weydiisanayaa min wacaa'i safar safarka shidadiisa wa ka'aabati اlmandar ka'aabadu waa daalka iyo tagayurka iyo doorsoonka qofka ku dhaca almandari aragga maxaa yeele qofkii waa isagii dhan baa daciif noqonaya waa taag daraanaya waa rafaadaya walow diyaarad ba aad raacdid waidaa rajaca marka sidaasoo kale marka waka'aabat اlmandar wa suu'i اlmunqalab ilaahu waxaan kaa magangeliyo weydiisanayaa suu'i lmunqalabi noqod xumaantii baan kaa magangeliyo weydiisanayaa loo soo laabto fi lmaali iyo wlahli iyo wlwalad reerkii oo xaaskii awlaadii iyo xoolahaygii inaan wax xun ugu soo laabto ilah adaan kaa magangeliyo weydiisanaya waidaa rajaca intaasuu dhahayay markuu baxayo iyo markuu soo noqonayaba laakiin waidaa rajaca markuu soo noqonayo wazaada fiihinna wuxuu ku dari jiray intaa aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun aayibuuna waa laabanaynaa taa'ibuuna waa toobad keenaynaa caabiduuna waa caabudaynaa lirabbina xaamiduuna kuwa u mahad celinayaan kuwa alle xaggii u laabanaya oo ilaahay xaggii u keenaya oo rabbigooda caabudaya ayaa nahay waana u mahad celinaynaa ilaahay xamdi oo dhan isagaa iska leh rawaahu muslimun macnaa muqaraniina ay mutiqiina weye kuwa awooda ma alwacthaa'i bifatxil waawi waawga oo la kordhigayo wa iskaanilcayni caynka oo la reebo wacthaa la yidhaahdo almuhmalati wathaai almuhallafati baa ku xigtee bilmaddi wahiya ashiddatu weeyaan waa rafaadka iyo dhibka iyo shidada weeyaan alka'aaba marka la yeerina bilmaddi baa la akhriyey wahuwa tagayuru nafsi nafta doorsoonkeeda weeyaan min xusnin wanaxwihi murug iyo wixii la mid ah almunqalabna la yeerina waa almarjic weeyaan waa laabadkii weeye wa can cabdillaahi bni sarjas waxaa laga wariyey saxaabigaha radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal allahu alayh waalih wasalam rasuulka alla wuxuu ahaa idaa saafara hadduu safro yatacawadu uu ka magangeliyo weydiisan jiray ilaahay min wacaaءi safari safarka shidadiisu ilaahay ka magangelyo weydiisan jiray wa kaaabati munqalab wuxuu ilaahay ka magangelyo weydiisan jiray subxaana wa tacaala doorsoon ku dhacan noqodkiisa mm, jirkiisii iyo reerkiisii iyo wuxoo dhanba wlxawri bacda alkowrna waa ka magangelyo weydiisan jiray ilaahay subxaana wa tacaala xawr bacd alkowr macnihiisana waa laguu sheegi doonaa wa dacwat almadluumiina ilaahay waa ka magangelyo weydiisan jiray maluum qof ahoo ilaahay kuu barya wax sahlan maaha maxaa yeele laysa baynahu wa bayn allahi xijaab alxawr bacda alkawr waxaa la yidhaahdaa qofka oo toosnaa dabadeedna xumaada taasaa la yidhaahdaa xawrka waa noqoshada weeye bacda alkawri markuu sugnaa dariiqa ilaahay uu ku sugnaa dabadeed inuu qofku laabto wa suui lmandar waxaan kaa magangeliyo weydiisanayaa mandar xumaantii aragti xun weeyaan filahli aan ugu laabto iyo wlmaaliba rawaahu muslimu hakada huwa fi صaxiixi muslimi alxawr bacda alkowr wاnnuuni wakada rawaahu sidaasoo kalena waxaa wariyey atirmidiyu wاnisa'iyu waqaala tirmidiyu wayurwa alkowru baa la dhahaa sidoo kale wakilaahuma wajhun weeyaan qaala اlculamaau waxay dhaheen wamacnaahu biاnnuuni wاlra'i jamiica ay waxa weeye alrujuucu laabasho min alistiqaamati toosnaan qofka uu toosnaa dabadeed inuu laabto aw iziyaadatu ama waa kordhis bacda nuqsi ila nuqsi loo laabto qofki isagoo iimaankiisu kordhayay oo taqwadiisu kordhaysay oo istiqaamadiisu ay toosneed kadib inuu waddadii ilaahay ka leexdo ciyaadan billaah hmm, taasaa loola jeedaa asalka waxaa la dhahaa alxawr waa iyo kawrka ceelka hareerihiisa maxaa la dhahaa karkaar baan dhahnaa soo maaha camaamadda marka madaxa lagu wareejiyana maxaa la dhahaa duubka waa duub un weeye soo ma taasaa la dhahaa asalka macnaha waxaa loola jeeda waxa weeye bacda habaati اliimaan bacda alistiqaama qofka inuu waddada ilaahay ka leexdo subxaanah wa tacaala sheekha markuu wuxuu yidhi raxmat ullahi tacala caleyh qaaluu waxay yidhaahdeen wariwaayat الra'i ma'khudaة min takwiir alcimaama waka haddii la yidhaahdo alkawr waxa asalku uu ka imanayaa eraygu altakwiir weeyaan waa wareejinta iyo duubkii alcimaamati wahiya muxuu meesha idin qoray lafuha saasaa sax ah lafku waa wareejintii waa duubkii wey wa jamcuha iyo duubitaankeeda wa fii riwaayati binuunina min alkowni weeyaan wamasdaruhaa waxa weeye kaana yakuunu kownan ida wujida wastaqara haddii la helo oo sugnaado wey macne wacan caliyi bni rabicata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi shahidtu calى caliy bni abi aalib baan waxaan ahaa goobjoog isagoo oo ataa bidaabatin utiya loo keenay bidaabatin liyarkabaha waxaa loo keenay daabadii safarka ahayd inuu fuulo darteeda falamaa wadaca rijlahu fi rikaabi falamaa wadaca rijlahu lugtiisa markuu saaray fi rikaabi uu saaray qaala cali wuxuu yidhi bismi illaah duushuu ka fuulay falama stawaa markuu fuulay calaa dahriha dhabarkeedana qaala wuxuu yidhi alxamdu lilah uma qaala dabadeed haddana wuxuu yidhi subxaana aladii sahara lana hada wma kuna lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibuun uma qaala dabadeed wuxuu yidhi alxamdu lilahi alaa maraatin oo ah alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah uma qaala dabadeed wuxuu yidhi allahu akbar allahu akbar allahu akbar uma qaala haddana wuxuu yidhi subxaanaka inii dalamtu nafsii subxaanaka ilaahayow xumaanoo dhan adaa ka hufan inii aniguse dalamtu nafsii naftayda waa dulmiyey fakhfir lii ilaahu ii dhaaf inahu laa yakfiru اdunuub dembiyada ma dhaafa ilaahayow ilaa anta adiga mooye uma markuu intaa yidhi dadku waa dhowrayaan waana dhegaysanayaan wuxuu leeyahay waa taabiciintii weeyaanoo waa kuufo meesha la joogo uma daxika waa qosle cali faqiila markaasaa waxaa loo yidhi yaa amiira almuminiin min ayi shayin daxikta oo maxaa ku qoslashay amiira almuminiinow waa mucalim ardaydiibu wax baraya sidii isaga shalay macalim loogu ahaa inuu isaga macalimu nebiga u ahaa calayhi salaatu wasalaam nebigu ka soo arkay waa soo gudbinaya tacliimtii marka sida ahayd buu u soo gudbinayaa qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam indhahaygu waxay saareen oon arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam facala isagoo sameeyey kamaa facaltu sidaan sameeyey uma daxika haddana nebigu waa qoslay faqultu anigaa waxaan idhi yaa rasuul allah min أyi شhayin daxigta saad ii weydiiseen oo kalean u weydiiye aniguna qaala wuxuu yidhi in allaha tacaala nebigu calayhi salaatu wasalaam baa jawaabayo wuxuu ku qoslay markii la weydiiye wuxuu yidhi in allaha tacaala ilaahay sare ahaaye yacjabu waa la yaabaa min cabdihi addoonkiisa idaa qaala hadduu dhaho ikfir lii dunuubi ilahu dembigayga ii dhaaf macnuu waa maxay inuu addoon yahay oo dembi ku dhacay oo uu leeyahay rabbi dembiga dhaafa yuqiraya sowma hadduu qofku marka yidhaahdo allaahumma اkfir lii dunuubi wuxuu rabbi dhahaa uu la cajaba rabbi yaclamu annahu laa yakfir اdunuub qofkan wuxuu og yahay lأnnahu laa yakfir inuusan dhaafin adunuuba dembiyada inuusan dhaafin hayri aniga hayrkay buu dhahaya rabbi waa la yaabaa rabbi oo wuxuu dhahaa addoonkan wuxuu ogaaday cidaan aniga ahayn oo dembi dhaafi karta inaysan jirin sidaa darteeda addoon inuu yahay oo rabbi uu leeyahay rabbigaana uu dembiga dhaafuu og yahay anigu ila soo aaday anigana waa u dhaafaya macnih rawahu abu daud baa wariyey wtirmidiy wqala xadiiثu xasan wfي bacضi الnusخi xadiiثu xasanu صaxiix whada lafظ abi dawud baabu takbiir الmusaafir ida sacida الثanaaya washibhiha wتصbiixi ida habط اlأwdiyaة wanaxwiha wالnahyu can اlmubaalaغaةi birafci الصwt bالtakbiiri wanaxwih baabu wuxuu u baab yahay takbiir اlmusaafiri musaafirka inuu takbiirsado allaahu akbar dhaho idaa sacada hadduu fuulo ahanaayaa meelaha dusha ah wa shibha iyo wixii la mid ah buur ha noqoto meel dul ah ha noqotay waxay ahaataba inuu e, takbiirsado wa tasbiixihi inuu subxaan allah dhaho idaa habata hadduu hoobto alawdiyati meelaha waadiyada iyo wanaxwiha wixii la mid ah wanahyu sidoo kale waxaa la yska reebay can ilmubaalagati in lagu xeeldheeraado birafci sawti codka koru qaaditaankiisa bitakbiiri kor loogu qaadayo naftaada maqashii laakiin inaad codka kor u qaadid oo allahu akbar tiraahdid maya subxaana allah inaad qaylisid maya naftaada maqashii wanaxwihi wixii la mid ah wacan jaabir bni cabdilah waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn idaa sacidnaa haddaanu meel sare fuullana kabirnaa waanu takbiirsanaynay waidaa nazlna haddaan hoos u daadegnana sabaxnaa waa tasbiixsanaynay rawaahu lbukhaariy marka iyagu iskama samaynine nebigay ka arkeenoo waa kan xadiidkana caddayn doonaya kuwa ka dambeeyaba an ibni cumar waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu sal allahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa oo wajiyuushahu ciidankiisuna ay ahaayeen idaa calow athanaaya buuraha iyo meelaha dusha ah kor u aadaan kabaruu waa takbiirsanayeen wa idaa habatuu hadday hoos aadaanna sabaxuu waa tasbiixsanayeen markay hoobanayaanna tasbiix weeye markay kor aadayaanna waa takbiir weeye marka nebigaa samaynaya saxaabadiina waa ka daba samaysay sidaa qaala rawaahu abu daawuudin biisnaadin saxiixin wa canhu waxaa laga warinaya cabdullahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu sala allahu alayhi waalih wasalam wuxuu ahaa ida qafala min alxaji aw alcumra hadduu ka soo laabtay nebiga calayhi salaatu wasalaam xaj ama cumra muxuu samayn jiray kulama awfaa calى aniyatin aw fadfadin kabara aa mar allaaliya markuu nebigu calayh salaatu wasalaam fananayo calaa aniyatin meel e, buur ah aniyadu waa meesha dusha sare ah aw fadfadin ama meel taag ah kabara aaaa saddex mar buu takbiirsanaya nebigu calayh salaatu wasalaam saddex mar ayuu takbiirsanayey uma qaala dabadeed wuxuu dhahayay markuu saddex mar takbiirsada laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ilaah ma jiro xaq lagu caabudo ila allah alle mooye waxdahu keligii laa shariika lah wadaag ilaahay uma sugnaanin lahu lmulku hanti oo dhan allah iskale walahu alxamdu mahadoo dhanna allah leh wa huwa alleh calaa kulli shayin shay walbaba qadiirun qaadirun kii kara weeye aaibuuna waa laabanaynaa taa'ibuuna waa toobadkeenaynaa caabiduuna waa caabudaynaa lirabbina saajiduuna waa u sujuudaynaa lirabbina xaamiduuna waa u mahad celinaynaa sadaq allahu wacdah ilaahay ballantiisii waa ka dhabeeyey sadaq allah ilaahay waa ka dhabeeyey waa ka run sheega weeye wacdahu ballantiisa oo ah ilaahay inuu u gargaarayo diintiisa wanasara cabda addoonkiisoo nebiga ahna waa u gargaaray isagoo keligii ah oo aan wax labeeyo jirin yuu soo baxay haddana ilaahay waa u gargaaray subxaanaه wa tacaala wahazama اlaxzaaba intii isbahaysatay oo dhanna ilaahay waa burburiyey hazama ilaahay waa burburiyey oo waa jebiyey alaxzaaba isbahaysigii ilaahay waa burburiyey waxdahu keligii gaaloo dhan markay isa soo bahaysteen ilaahay waxba kama soo qaadin subxaana wa tacaala eber baa laga dhigay muttafaqu calayh ciidan muslimiin xitaa looma isticmaalin ghaswat alaxzaab waad garanaysaan dabaylunbaa ilahay ku salladay habeen keliya jala wacala wa fii riwaayati limuslimin ida qafala min aljiyuushi ciidanku markay soo laabanayaan aw isaraaya ilaaladii aw ilxaji ama xajkii aw ilcumrati markay soo laabanayaan sidaasay samayn jireen qowluhu uu yidhi awfa ay irtafaca weyaan markuu sare noqdo meel dul ah oo qowluhu uu yidhina fadfadin wahuwa bifatxi ilfaa'ayni labada fa la kordhigo baynahumaana daal uu udhexeeyo muhmalatin aan dhibic lahayn oo saakinatin reeban wa aakharuhu daalun weeyaan ukhra kale wahuwa alghaliidu meesha adag almurtaficu sarraysa ee min alardi ah baa loola jeedaa وعن أbي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجuلا قال wuxuu yidhi ya رasuul الله إنii أuriidu anigu waxaan rabaa an usaafira nin baa nebiga u yimid saxaabiga wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan safree faawsini ii dardaaran qaala nebiga isagoo u dardaarmayo wuxuu ku yidhi calayka bitaqوى الlah korkaaga waxaa ilaahay cabsidiisa wالtakbiiru iyo inaad takbiirsatid calى kuli sharafin meel walbo kor u taagan falamaa waliya الrajulu ninkii markuu dhabar jeediye oo dardaarankii qaatay qaala nebiga u sii duceeyo wuxuu yidhi allaahumma aطwil اlbucd allaahumma aطwil lahu ilaahw u soo gaabi weeye albucda meeshii fogayd ilaah u soo dhowe waa safarkan uu u socdo mid sahlan oo fudud ilaahu oga yeel weeye wahawin calayhi ilaahu u fudude asafara safarka ilaahu u fudude rawahu abu daud rawahu tirmidi baa wariye waqaala xadiiثu xasan وعn abi saciid muسى الأشcري waxaa laga wariyey radي الlahu tacalى canhu qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn maca الnabiyi salى الlah عalayh وalih وsلم fي sfr fakunaa waxaan ahayn إida sharafnaa haddaanu dusha sare aadna weeye fii waadin aanu ka sii aadayna xagga kore adigu marka hore waa hoobad haddana dusha saraa la aadi markaanu kor aadayno halalnaa waa tahliilsanayno laa ilaaha ila allah wakabarnaa waana takbiirsanayna allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar markii kor la aadayo wida irtafacat kor waxaa noqonaya aswaatunaa codkeenna oo qof walba markuu dhaho dadkiina ay wada hadlayaan kulligood laa ilaha ila allah allahu akbar la leeyahay codkii kor buu noqonayaa waa kor noqonaya codkii faqaal الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam dadka qaar baa kor usii qaadaya weliba nebigaa maqlay calayh salaatu wasalaam markaasuu wuxuu ku yiri yaa ayuha الnaas arbicuu u dhimriya oo u naxariista weeye calىa anfusikum naftiinna u dhimriya fainakum idinku laa tadcuuna baryi maysaan asamma mid dhagala walaa haa'iban iyo ku maqantoona ka dhagahala baa codka kor loogu qaadaa soo maa ku maqan baa loo naadiyaa soo maaha kor loogu dhawaaqaa intaba midna maaha ilaahay inahu macakum ilaahay micinu ahaaday bicilmihi weeyaan inahu alle samiicun waa mid maqal badana oo waa idin maqlaa qariibun waana dhow yahay muttafaqun calayh arbicu waxaa la yidhi bifatxi albaai bacda oo la kordhigo arbacu la dhaho almuwaxadati ay waxa weye arfiqu u dhimriya anfusakum naftiinna baabu isticbaabi اducaa'i fi safari wuxuu u baab yahay in la jeclaystay adducaai ducadii in la jeclaystay fi safari lagu ducaysanayey وcan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam wuxuu yidhi ثalaaثu dacawaatin saddex duco mustajaabaatin weeyaan saddex duco ilaahay waa ajiibaya saddexdaa duco macnaha saddex xaaladood oo qofku uu ku sugan yahay ducadooda ilaahay sooma radinayo kow laa shaka fiihinna in la ajiibayana wax shaki amaba lahaba saddexdaa duco ilaahay waa ajiibaya shakina ma leh kow dacwatulmadluumi weeye ka la ulmiyey baryadiisa ka la dulmiye baryadiisa hadduu yaa rabbi waa la idulmiyo dhaho laysa baynaha wa bayna allahi xijaab iyadii ilahay wax xijaaba u dhexeeya male xadiiu mucaad fi saxiixayn yaa u daliila nebigu ku sheegay calayh salaatu wasalaam iyaaka wa dacwat almadluum nebigu ku yidhi calayh salat slam markuu yeman u dirayey waxaan kaaga digayaa qof aad dulmisay inuu ilaahay kuu baryo in layska ilaaliyo wey maxaa yeele adduunkana ciqaabkiisii aad ku helaysa intaadan aakhiraba gaarinba adduunku ilahay kaa tusaya wa dacwat lmusaafiri ka labaad waa maxalushaahidka hadda aynu ku jirno qofka musaafirka ah ducadiisana waa la marka markaa musaafir tahay ducada badso wa dacwat lwaalidi ta saddexaad dacwatulwaalid waalidkii aabbihii iyo hooyadii iyo wixii la mida weeye ducadooda calaa waladihi ay u duceeyaan awlaaddii ay dhaleen ay u duceeyaan haddii aabbihii hooyadii dhinteen adeerkii nool yahay nebigu wuxuu ohanayay camurajuli sin wa abiih waynoo iman doonaa camurajuli sin wa abiih aabbaha buu laan kala baxay geedka laantiisu maxay samaysaa caleenta midna xaggii aadaa midna xagga aabbaha hadduu xagga aaday isna xagga kalu aaday awown bay ka wada yimaadeen soo ma waa sidaa weye macnaha oo waa maxay waa aabbaha weye macnihi innagoona dhaqankeenna gobolada qaar ka mida ah, aabbaa la dhahaa adeerka soo maha ha waa sax wey waa macno saxa weeyaan habaryartii hadday hooyadii dhimatayna habaryartaa joogta maxaa yeele way inoo iman doontaa iyaduna maxaa yeele alkhaala bimansilati اlum nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam habaryartu waa booskii hooyada dhacaysa iyaduna hmm. khaallay yidhaahdaan luqada carabiga soomaaliguna waa habar maxay ahayd yar macnuhu waa maxay waa hooyadii oo yar wey <laughs> waa hooyo yar weeye macnihi waa sidaa wey wa dacwaة اlmusaafir wa dacwaة اlwaalidi waalidka ducadiisii weeyaan calى waladi rawahu abu daud baa wariyey wtirmidiy wqaala wuxuu yihi xadiiثu xasn walaysa fi riwaayati abi daud calى waladihi marka ducada waalidku wax muhim a ah weeyaan qofku ilaahay siiye nasiib buu siiyey kii seegaana waa seegay ogtihiino xadiikii nabiga alayh الsalaaة wasalam maalintuu mimbarka fuulaya aamiin aamiin aamiin buu yidhi waxaa ka mid ahaa maxay tahay markii la yidhina jibriil baa ii yimido wuxuu igu yidhi qofka labadiisii waalid soo gaaray ama mid ka mida ah soo gaaray oon sababtiisa janno ku gelin naartuu gelaya allaha ku fogeeya aamiin dheh anna aamiin baan dhahay buu yidhi yaa habaaray waa jibriil yaa u duceeyey ducada aamiin u yidhi waa nebiga calayhi salaatu wasalaam caasi waalid marka waalidka qofka caasiya inuu naar gelayo shakiba ma leh ha salaado ha tukado wuxuu doona ha sameeyo naar waa gelaya kulley meeluu ku dambeeyaba kulleyba baabu maa yadcuu bihi ida khaafa naasan aw hayrihim baabu maa shay buu u baab yahay yadcuu bihi qofku ilaahay ku alla baryi karo ida khaafa naasan dad hadduu ka baqdo shartooda iyo dhibkooda aw hayrihim iyo wixii la mid ah وعن أbي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رsuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم kaana wuxuu ahaa إida khaafa hadduu baqdo qowma dad uu ka baqdo dhib iyo balaaye iyo gaaladii wixii la mida qaala wuxuu dhahayay اللهuma إna نجcلka fي نxuurihim ونacuudu bika min shuruurihim rawاه أbu daؤuud والنسائي بisnaadi صaxiixin intaad musaafir tahay waa laga yaabaa inay dhibaataiyo wax la mida kula soo gudboonaato saas darteeda baabkan loo keenay allahuma ilaahayow inaa najcaluka anaga waa ku yeelaynaa fii nuxuurihim naxri maxaa la dhahaa luqada carabiga waa dhuunta halkan anagu maxaan dhahnaa meeshan <laughs> kalxamuhu waa lafaha mhm. mukhtalifun fiiha wey <laughs> halowda mm-hmm. mm-hmm. geela marka la gowracayo maxaan dhihi jirna <laughs> calaa inta naga dambeysa allah u naxariista af soomaaliga ayib marka ilaahayo waxaanu ku yeelaynaa waxa weeye meesha dhuunta ahee halbowlaha ah ee naftuba ay taallo weeye qofka la gooyaana khalaas halbowlihii baa la gooyey wanacuudu bika ilahu waa kaa magangelyo weydiisanaynaa min shuruurihim shartoodaan ilahu kaa magangelyo weydiisanaynaa rawaahu abu daawuud baa wariyey wاnnasa'iyu biisnaadin صaxiixin wallahu subxaanah w tacala aclam